بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى أول سورة الأنبياء yanka bilaabana ilaa aayadda labaatan iyo shan suuratu lambiya waa suuraddii koob iyo labaatanaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna boqol toban iyo laba wey suuradduna waa maki suuradaha makigaa bay ka mid tahay waa intii nabigu uuna hijroonin wixii soo degay baa maka la yidhaah suuraddu si toosa ah, arkaanu alcaqiida alrisaala walwaxyu walbachu waljazaa waltawxiid ay si fiican ugu tiiqtiiqsan ambiyana si gaagaaban bay ambiyo dhowra ah iyo qisadooda u sheegay saasaa suuratulambiya loogu bixiyo bismi illaahi araxmaani araxiim ikhtaraba waxaa u dhawaaday linnaasi dadka xisaabuhum la xisaabtamkoodii aakhiro wahum iyaguna fii kaflatin halmaan bay ku sugan yihiin adduunyaday ku halmaansan yihiin mucriduuna way jeesadeen xaqii bay ka jeedsadeen khabaru bacda khabarin baan ka dhigay mucriduuna fii aflatina waa lagu tacalusin karaa maa yaatihim uman min dikrin waxyi min rabbi rabbigood xaggiis kaasoo muxdasin cusub oo yani inzaalkiisu cusub yahay ee waa makhluuq ma aha ilaa u yimaadad istamacuuhu way dhegaysanayaan om iyaguna yalcabuuna ay ciyaarayaan iyagoona u aabayeelaynin dhegtooda unbuu hadalku marayaa iyagoon dan ka lahayn ikhtaraa kullu aatin qariib wax kasta oo soo socda hadda shalay iyo toban sano kadib toban sano kadib aa ka dhow shalay aasaa ka dhow qof walibana xisaabtiisu waa markuu qabriga galo markuu dhinta xisaabtiisa iyo halkaasu ka bilaabay nin saxaabi ahoo guri dhisanaya yuu nin kale u yimid wuxuu yii maanta maxaa soo degay suuraddaas soo degto intuu faraha ka qaado dhistii burburay maxaan ka dhisanba waktigiibu waa dhow xaqiiqadii baa ilahay qalbigiisa ku riday ikhtaraba linnaasi dadka waxaa u dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii qiyaame oo ay qabriga ka bilaabayaan wahum iyaguna fii kaflatin halmaan bay ku sugan yihiinoo adduunyaday mashquul ku yihiin mucriduuna cani ilxaqi way ka jeedsadeen xisaabtiina way dhow ruux col looga soo degay oo colkii halkan soo socdo hadduu iska seexda ka war oo una isma dhaqaajinin maa yatiihim uma imanin min dikrin wax waxyi uma imanin min rabbihim rabbigood xaggiisa waxyigaasoo muxdathin cusub inzaalkiisaa cusub iyo malku jibriil aqrintiisiibaa cusub ilaa uu u yimaado se istamacuuhu way dhegaysan wahum yalcabuuna ay cayaarayaan laahiyatan ay halmaansan tahay quluubuhum qalbiyaalkoodu halmaansan yahay marka muxdaintaa qolada muctasilada ah qur-aanku waa makhluuq bay muxdain waa kan waa la soo dersi waa la maahe waa muxdain wuxuu ku cusub yahay qiraaadii malku jibriil aqriyey soo dejintiisa cusuba inaga ingu cusub wey qur-aanku makhluuq maaha kalaamullah makhluuq ma aha laahiyatan xaalay halmaansan tahay oy ilowsan tahay quluubuhum qalbiyaalkood xisaabtiibaa dhow qur-aankana waxay u dhegaysanayaan sidii iyagoon dan ka lahayn qalbigooda waa masquul marka waa saru najwaa faqa sheekaday hoos u siraysanayaan aladiina kuwii baa sinaysan dalamuu ulmi sameeyey oo maxay dhihi hal haadaa miyuu ninkanu yahay ilaa basharun dad mooye oo milukum idinkoo kala muxuu inagu dhaamaa afataatuuna sixra ma sixir baad u tegaysaan ood raacaysaan waantum idinku tubsiruuna aad aragtaan inuu sixir yahay waxay yidhaahdeen wuxuu inagu dhaamale asarunajwa hoos ahaan bay sheekada u sheegayaan marka meeshan asarunajwa asaruu waxaanu dhaan markaan icraabayno ficilka faacilkiisa markuu jamc yahay wowla lama xidhiiriyo markuu taniye yahayna xarufta lama i meeshana waxaa taala asaruu iyo aladiin dalamuu marka dee way isku khilaafsan yihiin wax la yidhaha luqatu akaluni albaraaqiis baa jirta qolyaa yidhiyo aladiinada faacilka wowduna waa iska calaama laakiin waxaynu leenahay aladiinadu wowday bedel ka tahay aladiinadu wowday bedel ka tahay faacilkii maaha waasarru way siraysanayaan annajwaa faqa markii waxyigu u yimaado alladiina kuwiibaa siraysan dalamuu dulmi sameeyey oo maxay dhihi hal haadaakani miyuu yahay ilaa basharun dad mooye mislku idigoo kale ah oo muxuu nagu dhacma waa inagoo kale waa wiilkii agoonka ahaaye ee abu aalib agoonkiisii ahaaye iyagaa sheekadiibay sii wataan afataatuuna sixra ma sixir baad u tegaysaan min saaxir ahoo sixra miyaa u tegaysaan ood raacaysaan waantum qaala nabigu wuxuu yidhi yani ilaahay baa u afgeliyo sidaa dhebaa layidhi rabbii rabbigay baa yaclamu og alqowla hadalka oo fi samaai samada ah walarda ardada qowlka jira wa huwa allana asamiicu ka maqlo weeye alcalimu og qowlka aada idinku leedihiin qowlka samada lagu yidhaah iyo ka dhulka lagu yidhaah intaba allah ka warqaba marka hadalkaa aad tiraysanaysaan waabuu soo gaadhayaaba mar walba kudhe igamaba qaala wuxuu yidhi nabigu oo alla u afgeriyo sidaa dheh uu yidhi rabbii rabbigay baa yaclamu og alqawla hadalka fi samaai samada ah walardi ardada ah wa huwa allana asamiicu ka maqlo weeye alcaliimu oo og marka ilaahaasa ani fariinta iisoo gudbinay bal way ka boodeen meeshore qaaluu waxay dhaheen haadaa qur-aankani adqaasu axlaamin waa dhadhab isku darsankii dhadhabka waxaa la yidhaha riyada aan kala socnayn baa dhadhab baa la yidhaha bal iftaraahu isagaaba been abuurtay bal huwa shaaciru waaba gabaya falyaatinaa ha noola yimaado biaayatin aayad kamaa ursila alawaluuna sidii ambiyadii hore loo diray iyagoo de mucjizad wata markii hore waxay yidhaheen waa sixir waxaanu ninku wato haddana waxay yidhaheen waa dhadhab isku dardarsatay wey kala cadayn fasilkeeda lama yaqaan way ka boodeen haddana waxay yidhaheen wuuba been abuurtay isagaa been abuurtay haddana way ka boodeen waay waaba gabayaabay haday runti tahay sidii mursalintii hore loo diray ay mucjizadu wateen daysna mucjiza hala yimaada naaqatu saalix iyo casaa muusa iyo bal sidaasoo kale cad hala yimaadaya marka dee nabiyullaahi maxamed ay ogyihiin inuu dadka ugu caaqilsan yahay oo una saaxir ahayn oo kaahin ahayn oo meel kale wax ka soo baranin bay hadal keliya hadal kaloo yidhaahayn way way garan laayihiin hadalka dhan midna maha way garanayaan waa kii mar mawsumku soo dhowaa maka la imanayo la tashadee la yidhi war dadka iman maxaynu ninka ugu sheegnaa waxaa la yidhi waa shaacir aynu nidhaahno lid binu wakhiraa guddoominaya war shaacir ma aha waad ogtihiin qoybana waxay dhiheen waa beenaale beenaale maaha waad ogtihiin waa maxamed alamiin waxaa ugu roonun inaan nidhaahno waa saaxir intaanbaa ugu roon bay marka waxay nabiga ku sheegaan wey waaye dee wuxuu yahayba ma jiro waxa iyagu ay sheegayaan bal waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen awaasu axlaamin dhadhab isku dardarsankii weeye dhadhabka riyadaa la yidhaha aan tooska ahayn bal iftaraahu uba beera burtay bashwa idraab baa la yidhaha bal huwa shaaci waaba gabayaa ah falyaatinaa ha noola yimaado biaayatin mucjizad kamaa ursila alawaluuna sidii kuwii horeba loo diray iyagoo mucjizad wata maa aamanad ma ayna rumaynin buu alayidhi qablahum kuwan hortood min qaryatin qaryo oo ahlagnahaa aanu halaagnay afahum iyagaa yuminuuna rumayn aayaddu macnaheedu waxaa weeye qaryo la halaagay oo dhani markay iimaankii diiday baa la halaagay qaryo kasta oo la halaagay markay iimaankii diiday baa la halaagay iyagaa rumayn oo dhaamo wey iyagana sidin baa loo halaagay laakiin cadaabka waxaa looga dibdhigayaa maslaxadu alla ogyahay oo in dad fiicani ka dhalan doonaan yuu carabta garanaya allah subxaana watacaala marka maa amarad ma ayna rumaynin qablahum hortood min qaryatin qarya ma rumaynin qaryadaasoo ahlagnaaha aan halaagnay yacni qaryo kasta oo la halaagay iimaan la-aan yaa loo halaagay fahum yuminuuna miyagaa rumayn oo kuwaa dhaama wamaa arsalnaa ma anaan qabla ka hortaa ilaa rijaala rag mooye nuuxii aanu waxyooni ilayhim xaggooda ee fasaluu bal weydiiya ahla digri dadka cilmiga u saaxiibka ah in kuntum hadaatiin laa taclamuuna kuwaan waxba garanayn hadalkan wuxuu ku dhacay markay yidhaheen bashar buu ilaahay rasuul ka dhigi bay maa malaaig la soo diro bay yidhahdeen markaasuu allah nabiga wuxuu u sheegayaa wixii kaa horreeye oo dhani rag bay ahayen ee rasuul ahaay kulligood rag bay ahaayeen haddaydaan waxba ogeyn dadka ehliga ahee cilmiga leh weydiiya yahuudi iyo nasaaro weydiiya bal ambiyadii hore waxay ahaan jirtay yahuudi nasaaro weydiiya inay ahayn qolada qurayshta laleeyahay bal yahuudiy nasaaro in nabi malagihii jiray rasuul malagihii jiray bal weydiiya iyo inuuna kala weydiiya marka waa aayad haddibad joogto faslala digtay hadday taagan tahay wax kasta oo jaahil ka tahay waa inaad dadka kugu dhaama weydiisa wey marka waxay aayaddu tilmaamaysaa shay haddii lagu keeno marka horeba ha kula boodin oo ka hortegin ee dadka kugu dhaama weydii ha kuu sharxaan oo ha kuu macaneeyaan w waa sidaa w laakiin caqiidada marka la yidhaha ruuxu markuu kuu sheego daliil weydii sidaa ay tahay caqiidada wey hadda sidaa ay tahay uga qaadanin ruuxan bal daliilkiisa ii sheegay waa caqiide markay tahay laakiin cilmiga kale dee dadka kugu dhaamo dhan waad wada weydiin kartaa ma amarad ma qablahum iyaga hortood min qaryatin ahlagnaa aan halaagnay afahum yuminuun wamaa arsalnaa ma anaan dirin qablaka hortaa ilaa rijaala rag mooye raggaasoo nuuxi ilayhim aanu waxyoonay fasaluu weydiiya ahla digri cilmiga dadka u saaxiibka haddaydaan idinku waxba garanayn in kuntum laa taclamuun haddaydaan waxba ogeyn wamaa jacalnaahum rususha kama anaan yeelin jasadan jidh oo laa yaakuluuna aan waxba cunaynin adacaama dacaamka wamaa kaanuu khaalidiina mana waarayaan ambiyadii lagaa hordiray ee lagaa hordilay jasad aan waxba cunaynin lagama yeelin oon raashin cunaynin osu iyagaa yii ninka suuqa tagaya ee raashinka cunaya sideen oo kale suu rasuul noqon kara raggii hore jasad aan wax cunaynin maba jirinba jasad aan wax cunaynin ma jirin isla markaana ma waarayaan way wada dhinteen kulligood way dhinteen wama jacalnaahum kama anaan yeelin rususha jasadan jid kama anaan yeelin laa yaakuluuna dacaama raashin aan cunaynin kama anaan yeelin wamaa kaanuu khaalidiina mana waarayaan uma sadaqnaahum waan u rumaynay alwacda ballantii aan u qaadnay oo in aalimiinta la halaagi ah faanjaynaahum iyagiina waa nabadgelinay yoma nashaau qofkaan doonno intii iyaga raacday ah waalagnaa waan halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbay waan halaagno yidhi alla subxaana watacaala allah wuxuu leeyay rusushaa hore axad waaray ma jiro in aalimiinta la halaagi iyaga iyo wixii raacana ay nabadgelayaan allah baa urima adiguna sidoo kala tahay wy adigi iyo wixii ku raacsan allah wuu gargaari subxaanau watacaala cid kastoo kaa hor timaadana xumaantu iyagunbay ku dambayn baa laleeyahay uma sadaqnaahum waxaan u rumaynay alwacda ballantii faanjaynaahum waa nabadgelinay ambiyadii iyo uma nashaa qofkaan doono oo wixii iyaga raacay ah waalagnaa waan halaagnaa almusrifiina kuwii xadgudbay laqad anzalnaa waxaan soo dejinay ilaykum xaggiina kitaaban kitaab fiihi dhexdiisa dikrikum sharaftiinu ay tahay niman yaho reer qurayshee layidhaha falaa tacqiluun miidan waxba garanay sharaftiinaan ku sugan ila markii hore qoladan qurayshi dawlad ma lahayn dad qabaail aho islaayo oo aada isu laayay ahaayeen dawlada agtooda a jira oo sharaf lahaa dee taariikh lahaa reer ruum iyo reer farisiyo dawladahaasu taariikh bay lahaayeen iyo reer fircoon oo bay lahaayeen idinku wax taariikhood leedihiin ma jiro dad islaayo oo lagu sheegay deeqsinime dad islaayay ahaayeen qur markuu idin sharaftiinni weeye oo saadaatunaas baad noqoteen markuu nabiyullaahi maxamed ka baxay dadkao dhan ba xukumay ah, shan sano gudahood yuu shirkigii kaga dhamaaday jaziiratulcarab markaasi meel walba u duuleen way adduunkii oo dhan ba qabsadeen laga wada xarir xidhay wey kitaabkaasaa diidantiin baa idinka sharaftiina wakadalika innagana sharaf baynoo yahay qur dadka muslimiinta iyo dadka gaalada markaa isbadba muslimiintu waa dad isku kalsoono isjecelo dadi khilaafaba soo dhexgale laakiin gaaladu waa dad uun wax kala aaminsan wey laqad anzalnaa waan dejinay ilaykum xaggiina kitaaban kitaab kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa dikrikum sharaftiina ay ku sugan tahay falaa tacqiluuna waxba fahmayn maa sharaftiina qaataan adduunka o u talinaysaan makana waxaa laga dhigay umulqura caasimadii adduunka wa qasamnaa inteen burburinay min qaryatin magaalo oo kaanad ahay daalimatan tii dulmi samaysay wa anshanaa aan abuuray bacdaha dabadeed qowman qom aakhariina oo kale falamaa axasuu markay arkeen oo dareemeen basanaa ciqaabtayada idaahum hum waaba iyagoo yarkuduuna ordayo cararayo ruclaynaya minhaa magaaladii markaasaa waxaa la dhihi malaaigtii baa dhihi laa tarkudu dee ha ordina waa lagu jeesjeesi warjicuu noqda ilaa maa wixii idinku raaxeeyey id xaqa u diideen dee ku noqda iyo masaakinikunkiyiin lacalakum tusaln wax yar maal idin weydiin ilmadiidaa suuragale waxaa la yidhahdaa magaaladaas waxay ahayd xaduura yaman iyo meelahaasay ku taallaa xaduura nabi baa loo diray shucayb binu mahdad la yidhaha shucaybkii madyan ma aha shucayb binu mahdad nabi la yidhaha baa loo diray markaasay diideen ciqaabtii u waajibtay waxaa ilaahay ku diray subxaanahu watacaala mukhtunasar ninkii nasaariga ahaa naxariislaawaah baa alla ku diray markay arkeen wixii kusoo jahaysay lacagaha wax ka daya kadlaynta mataqaana ruclaha mataqaana lugaha adulka loogu dhufan cagahay wax ka dayeen markaasaa la dhib wardeha ordine wixii aad ku raaxaysanayseeneed ku adkaysateen lahaydeen waanu fiicannahay dee dib wax yar maa laidin weydiin wax weyn maaha wax laidin weydiin waa jeejees waxan oo dhan wax yar baa waxba la weydiin maayo waa la ciqaabi wey wakam qasamnaa in burburinay min qaryatin magaalo dadkeeda wey waxaa la burburin magaaladaasoo kaanad ahay daalimatan tii daalimadaho shirki iyo balaayo ay ku dhex jirto wa anshana aan dhinanay bacdaha dabadeed qowman qowm akhariin oo kale falamaa axasuu markay dareemeen o arkeen basanaa ciqaabta yadii markay arkeen idaa hum waaba iyagoo minhaa magaalada xaggeeda yarkuduuna ka ruclaynaya oo xusul duubaya laa tarkuduu baa lagu dhihi malaa'igtii baa ku dhihi laa tarkuduu waraa ordina warjicuu noqda ilaa maa utriftum fiihi wixii laydinku raaxayeen inaad isla qumanaydeen aada moodayseen war dib ugu noqda iyo wasaakinikum guryihiin lacalakum tusaluuna in la idin weydiiya laga wax yaroon qiimo lahayn markaasay waxay dhihi qaalu waxay dhihi yaa weylanaa hooga iyaga inaa anagu waxaanu ahay kuwa daalimiina famaa zaalad kama zuulin tilka taa dacwaahum dhawaaqooda xataa jacalnaahum ilaa aan ka yeelay xasiidan wax la dabargooyey khaamidiina oo dansan oo waxay ku dhawaan yaa weylina inaa kunaa aalimiina bay ku dhaqwaaqayaan markaas dulmigaa garashadaa ay garteen bar haddii cadaabku soo xaadiro waxba u ummad inta cadaab soo xaadiray alla ka kor yeelay nabi nebi ba baa jirtay markii nebi yuunus uu ka tegey ee xagga u kacay bay cadaabkiina arkeen iyo intay soo banaan baxeen oo mudaaharaad sameeyeen oo caruurtii iyo waxla soo bixiyeen yaa allah subxaana watacaala ka kor yeelay nebi markuu badda ku dhacay laga soo saaray waa kii lagu soo celiyo arsalnaahu ilaa miati alfan oo yaziiduuna isla iyagiibay ahaayeen iyo walka isla iyagii inay ahayn baa lagu wada waa mawsil meesha la yidhaha ciraaq dhexdeeda aan waay marka qolo maxnaha cadaab ku waajibay oo cadaabkii usoo babaxoo nabad gasha qoladaasaa jirta qaaluu waxay dhaheen yaa weylanaa hooga yage inaa anagu kunaa waxaanu xataa jacalnaahum ilaa aan ka yeeli xasiidan wax la dabar jaray xasiid waxaa la yidhaha beerta marka la gooyo manjada lagu gooyo khaabidiina oo dansan mayd ah wamaa khalaqnaa ma anaan abuurin asamaaa samada iyo walarda ardada wamaa baynahuma inta udhaxaysa laacibiina ciyaar ciyaaru ma anaan abuurin anagoo ku ciyaarayna uma abuurin yacni xad baa lagu abuuray waxaa laleeyahay samadii ardada waxaa loo abuuray dadku inay mahli noqdaan oo la iska sii daayo noqdaan oo waxba loo sheegin looma aboorin xaq baa loo abuuray in alle la loo abuuray in alle loo daliishadaa loo abuuray qudradiisa oo cid kale waxaad samayn kartaa ma jirte ilaa hadda dadkii ilaahnimada sheegtay nin yidhi samadii ardada anaa abuuray lama hayo ilaa hadda lama hayo fircoonkii ugu weynaa masar xukuma buud intaa kaliyuba fikradiisi intaas haddana dadka ilah baan idin maa calimtu lakum min ilahi hayri waa ninkan wax samadii ardada sheegtay oon alla ahayni ma jiro wamaa khalaqna samaa samada ma anaan abuurin iyo walarda ardadii wamaa baynahuma inta udhexaysa laacibiin anagoo ciyaar ciyaarayna low aradnaa ilahay wuu ka nasahan yahay inuu bilaash u abuuro low aradnaa haddaan doono an natakida inaan yeelano lahwan wax lagu ciyaaro caruur iyo wax lamida latakhadnaahu waxaan ka yeelan lahayn miladunaa jahadayada in kuna faacilin ma samaynayna sida intaasu inay naafiye tahay baa ugu fiican yacni haddaan dooni anigu waa kuwale gaaladu alla caruur iyo haween buu leeyahay marka lahwida luqada ree yamaneed caruurta iyo haweenkaa loo yaqaanaa lahwiga marka haddaan wax lahwi a samaysanayo caruur iyo haweena anigaa iskay u samaysan laha idinka idinkalama tashadeen idinku ii magacaaba idinma idhaahaan wey low aradna haddaan doonno alla yidhi an natakida inaan yeelan lahwan wax lagu ciyaaro macnaa caruur iyo haween latakhadnaahu waan yeelan lahay min ladunaa jahadayada in kunaa maa kunaa faaciliina ma falayna sidaa inta inaafiya laga dhigaa qolyaa icraabaya inay shardiyo tahay in kunaa anagu faacilin haddaan wax falayno haddaan wax falayno anigaa jihadaysa ka samaysan lahaa marka tafsiirka kalaa ka fiican in kunaa maa kunaa axad sidaa samaynaya manihi allah markuu ficil iskaga warramay jamacnimo isaga warrama markuu ficilka ka warramay cibaadadana keligii iyaaya facbuduun iyaaya fattaquun sidaasoo kale laakiin ficil markuu samaynayo waxaa weeye jamacahoo kale yustacbiraayo carabiga mucadimu nafsihi baa leh axad nafsiisa weyne allah wuxuu yidhi bal naqdifu waanu ku gani bilxaqi xaqi calalbaadil baan ku dulganayna fayadmaquhu wuu maskaxayn madaxu ka burburin faidaa huwa waaba isagoo baadilkii zaahiqun baaba-ay walakum waxaa idiin sugnaaday alweyluhoog mimaa tasifuuna waxaanaad sheegaysaan oo alla sifadiisii sifaanaad ku sheegaysaan xaqii baa waxaa laga dhigayaa gantaal xaqii ya gantaan la ganaya laga dhigay baadilkiina wax madax lahoo la dili baa laga dhigay maskaxdaa lagaga dhufan xaqiibaa baadilka waa hubaa masale kasta oo baadila oo masale xaqihi meesha timaado meesha ka bixi waa wax la ogyahay haddii masale meesha ka timaado baadil baa meesha iman masale xaqiiba hadday ka baxdo haddiise xaqu uu xoog badan yahay oo uu yimaado baadilku meeshuu ka tegay zahaqal baadilu ina albaadila kaana zahuqa marka xaqibaa waxaa laga dhigi saaruuq la baadilkiina waxaa laga dhigay wax la burburinaya laga dhigay bal naqdifu waanu ku gani bilxaqi xaqii cala baadi waan ka dul fayadmaquhu burburin maskaxda damqi laydhaah faidaa huwa baadilkii zaahiq waaba isagoo baaba-ay oo baadil isku meel kuma noolaan karaa haddii xaqa waxuu hadla la baadilka horeu ka bixi walakum waxaa sugnaaday alweyli hog mimaa ki tasifuuna aada sheegeysaan ku sheegeysaan oo allah ilmalihiiy sifadii alle sifo aan ahayn ku sheegaysaa walahu alla waxaa u man fi samaawaati samada waxa ku suganay waalardi waman khalqi cindahu alla agtiiso malaa'igtiihi laa yastakbiruuna kama kibraan can cibaadati cibaadadiisa walaa yastaxsiruuna kamana cajisaan oo kama daalaan w allah subxaanahu watacaala waxaa caabuda idinka idinma baahna samadii adada waxa joogo dhan ba ah oo alla leeyahay idinka laydinma baana haddaydaan idinku baahanayn khalqiga alla agtiisa ahe alla muqarabaynta ahe malaa'igta ah cibaadada alle kama kibraan kamana daalaan waa tasbiixin nin baa la weydiiyey saxaabiga waxaa layidhi malaa'igtan laleeyahay cibaadada marnaba ma joojiyaan mar ay nastaani miyaanay jirin markaasuu wuxuu yidhi neefta adigoo adigoo neefsanaya soo haddana ma hadashida hawshaadima qabteen tasbiixdu sida neeftay u tahay iyo digri alle sida neefta oo iyagoo danihii wixii kaloo dhan qabanaya yay haddana tasbiixdu sidaasoo kale u tahay ku hiiqi mahayaanoo ku daali maayaan walow alla waxaa usugnaaday man fi samaawaati samada waxa kusugan waalardi ardada waxa kusugan allah baale waman axad ama waman khalqi cindahu alla agtiisii laa yastakbiruuna kama kibraan can cibaadatii kama kibraan walaa yastaxsiruuna kamana daalaan inaga waxaa loo baahan yahay marka inta kartideena ah inaan intaa ku wadnaa linoga baahan yahay malaigtu iyagu dee shaqo kale ma leh oo dikriga alla ahayn inagu shaqo kale leenaho alla inoo ogolaado inaynu shaqaysano oon sheekaysano oon wax walba qabsana lainoo ogolaado laakiin dikriga waa inaynaan iloobin nin baa nabigu yimid oo wuxuu yihi yaa waxaan dooni inaan jannada kula galo yaan dooni dikri una yuna carabkaaga ka qalala buu yidhi haddaad midna wuxuu ku yidhi salaada tuko salaada badi buu yusabbixuuna way tasbiixsan allayli habeenkii wanahaara maalintii laa yafturuuna ma cajisayaan yusabixuuna malaaigtu way tasbiixsan alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintii habeen iyo maalin laa yaftiruuna cajisi maayaan am ittakhaduu ma waxay yeesheen dadku aalihatan ilaahyo min alardi dhulka mayay ilaahya ka yeesheen ilaahyahaasoo hum iyagu yunshiruuna soo noolaynayo oo soo bixinaya min alardidaas icraab kalena way leedahay low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa ardada iyo samada dhexdooda aalihatun ilaahyo ila allahu alla mooye lafasadata way fasaadi lahayn way burburi lahayn fa subxaan allah allaa baa nazahan rabbilcarshi carshiga rabbigiisa ahaa kiibuu ka nazahan yahay yasifuuna ay tilmaamayaan oo in ilaahyo kale garab joogaan waxaa la yidhi ma ilaahyay samayseen haddii ilaahyo kooxihi jiraan dhulka iyo ardada way fasaadi lahayn laba mid bay noqon lahayd inay heshiiyaan oo iyagoo heshiisa wada sameeyaan dacfigooda markaa muuqan oo iskaashadaan daciifiin wey markaa wax ma qaban karaan hadday isdiidaan dee mid baa mid ka xoog badnaanaya ka wax ka xoog badnaa laftiisu dee qiimad malo waaba lagu haystaaba fasaadka ayna soo gaadhin culimadu waxay dhahin dagaalkooda ayna soo gaadhi laha ogaan lahayn bayna wax dagaali ma jiro ilaa hadda soo gaadhin ma hayn allah wuxuu leeyahay am itakhaduuma waxay samaysteen aalihatan ilaahayo min alardi miyay ka samaysteen waxaa iraabta kale waxaa weeye am ittakhaduu aalihatan iyagu yunshiruuna ka soo bixin oo ka soo nooli min alardi sida hore aan iskaga dayno am itakhaduuma waxay yeesheen aalihatan ilaahyo oo min alardi dhulka ah kuwaasoo hum iyagu yunshiruuna soo buxinaya o soo noolaynaya low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa ardada samada dhexdooda aalihatun ilaahya kooxa ila allaahu alla mooyaane lafasadataa way fasaadi lahaayeeno way isku qabsan lahayeen hadduu midi doono inuu wax sameeyo ka kalena diido meesha khilaaf baa ka dhici lahaa fa subxaana allah alaa baa hufanoo nasahan rabilcarshi carshiga rabbigeed ahaa camaa kiibuu ka nasahan yahay yasifuuna ay sheegayaan laa yusalu lama weydiiyo alle ama yafcalu wuxuu falay um, rususha iyo dadkao dhanna yusaluuna waa la weydiin waay sameeyeen qof walba wuxuu sameeyo waa la weydiin alla se cid wax weydiin kartaa ma jirto masaladaasu xagga caqiidada u fiican tahayo bilmatal dhibaatada hadduu alla keeno dee maslaxa isaguu ogyahay baa ku jirta dhibaatadii marka muxuu alla saa u yeela la dhihi maayo ogyahay baa loo keenay qofka gaaloobay iyo qofka xumaanta ku kacaya ila waa alla iraadadiisa iyo maamulkiisa uune muxuu dadkan xumaan ugu kacay haddii alla maamulo la dhihi maayo laysa cala maa yafcaluun waxayna dhihi jireen cilmu kalaamka markay noo aqriyayaan markay istiwaahi waxaa diidan yihiin ilaahay meella ma joogo meel walba wuu jooga ma dheera ma gaabna ma toosna meel laba ma joogo markaanu su-aalo waxayna dhihi ilaah baa loo caabuda markaad alla garan weydo umaad garatay iyonugu dhihi jira sidao kale ilaah waa khatar waxaanu xusuusnahay todoba iyo lixdan kiinad baan anagoo dhalinyaro oo yaryar meel cadaley la yidhaahdo hoosana anagoo kitaab jawahru tawxiid la yidhah ku akrisanayna wadaad baa habeenkii noo geli jiray maalintiina sheekh baa kutubta noo akrin jiray waxaa ku jirta kitaabka fahal lahu idraakun aw laa khulfun wa fiihi cinda qowmin waqfun ilaahay dareen ma leeyahay mase leh dareen alla ma leeyahay mase leh dareenuu qabowga iyo dhanaanka iyo kulaylka ku kala garto heerkaasay la gaadhay male iyo wuuleyah baa lagu mudansan yahay nin cabdiwahaab layidha inuu hadda jisiyena la joogaan u malayn yaa yidhi huuna buu dhihi jira allahuna maan inaga daydna meesha ilaahay wuu igu riday tii lafteeda alla igu anfacay anigana waan gartay waxaan inuu baadil yahay marka macnaha waxaan ka wadaa waxay ku dhihi ilaahay yubyub baa loo caabuda ma ilaah biyuuba caadumayna sifadiisaynu caabudayna sifadaysaynu garanayna allah subxaana wa tacaala laa yusalu lama weydiiyo allah camaa yafcalu wuxuu sameeyo wahum iyagana yusaluuna waa la weydiin am itakaduuma waxay samayseen min duunihi alla sokadiisa aalihatan ilaahyo qul waxaa tidha haatuu la kaalay burhaanikum xujadiina haadaa kan ina hor yaallay dikru man dad waxyigii weeye maci aniga macayga ah oo ummadayda dikrigii loogu talagalay waa kan wadikru man qabli dadkii iga horreeyey waxyigoodiina waa kan towradii injiil ee cal daliil ka keena inuu ilaah caruur leeyahay bal ee aksaruhum badankood laa yaclamuuna alxaqa xaqa maba oga oo fahum iyagoo mucridoona meeshaa horee ahayd am itakaduu aalihata min alardi yunshiruuna waa daliil caqli a la weydiiyey daliil macquula ah. wax caqligalaa la weydiiyey wax caqligala keenaa la yidhi middaa hore caqli ah meedana daliil daahir ahoo oo daliilahoo cad keenaa la yidhi xaggey ka keeni wey am itakaduuma waxay samaysteen min duunihi alla sokadiisa aalahatan ilaahyo qul waxaad ku tidhi haatuu la kaale burhaanaku haadaa kan ina hor yaalaay dikru man dad qur-aankiisii weye waxyigiisii wey maci aniga ila jira waa kana qur-aankii la ii keenay wuu hor yaala wadikru man qabli dadkii iga horreeyey waxyigoodiina waa kan tawreedii injiil cad daliil keenal markaasuu allaleeyahay bal aksaruhum badankood laa yaclamuuna xaq xaqaba ma garanayaan oo fahum iyagu mucriduuna way ka jeedseen xaqa wama arsalnaa jawaabtii horea weli lala socdaa allah wuxuu diray rag unbay ahaayeen wamaa arsalnaa ma anaan dirin min qablika adigu hortaa min rasuulin ilaa oon diraysa nuuxii ileyhi waxaan u waxyoonay annahu shaniga jiraa inuu yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caaduama jiro ilaa aniga mooye facbuduni caabud rasuul kasta oo alla diray laa ilaha illa maxamdu rasulah hadda qisooyinka o dhan markaad qisooyinka oo dhan aada arkayso kulli rasuula wuxuu ka bilaabay war keligii caabuda waa diinta bilowgeedu waa alla keli oo la wixii ka dambeeya iyadaanbuu soo raacay laa ilaha illa maxamad rasul bay diintoo dhan sharax u tahay laa ilaha illa waa wixii caqiide ah ka bixin maxamedun rasuullahina wixii cilmi oo risaalo ahoo lagu dhaqmay yaa ka bixi intaa unba weye diintoo dhan ba intaanba kusoo urursan wamaa arsalnaa ma anaan dirin min qablika hortaa min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa oo diraysa nuuxii ileyhi waxaan u waxyoonay annahu xaalada jirtaa inay tahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga mooyeen ifacbuduni caabuda wallah subxana wa taala alam